laqayanii abu bakar baa ila kulmay radia allahu tacaala canhu faqaala wuxuu yidhi abu bakar markuu ila kulmay asagoo ibariidinaya ama itoyanaya xaaladayda kayfa anta ya xandala xandalow see tahay xaalkaada ka waran qultu waxaa yidhi naafaqa xandalatu xandalo wuu munaafiqoobay oo afkiisa iyo uurkiisa iskhilaafsan muuqaalkaiyo daahirka uu muujisanayo iyo waxa dhaqankiisa ah iyo uurkiisa waa kala duwan yihiin tajriid baa loo yaqaanaa naafaqtu ya abaabakrin bay ahayd marka lagu socdo usluubka cad ee sariixa ah laakiin hadda wuxuu hi naafaqa ruux kaluu naftiisii ka sameeyey cali katiin waxay dhihi jireen soomaalidu markaad ruux la hadlayseed la qabsanayso marka tajriid baa la yidhaahdaa tujaridu min nafsika shakhsan aakhara ruux kalaad naftaada ka samayn ood la hadlay ood u wajihi marka laakiin riwaayada muslim oo aakhirka kitaabka ku tima saxiix muslimka inuu isu tiirinayo si toos ah oo naafaqtu ayaa ku jirta riwaayadan laakiin uu hadda nawowi doortay ku jira naafaqa xandalatu xandala wuu oo waa laba afleeyey oo uurkiisii daahirkiisii baa iskhilaafay qaala abu bakar wuxuu uhi subxaana allahi maa taquul ilaahay baa ka hufan leedahay alla ceeb ka funan leedahay wey qultu waxaan idhi nakuunu cinda rasuuli illahi sal lay wasalam yudakiruna biاljannati waannaari kaana ra'ya caynin nakuunu waxaanu ahaanaynaa buuhi saxaabigu cinda rasuuli illahi sal lay slm rsulka ilah agtiisaanu mararka qaarkood yudakirunaa isagoo nu xusuusinaya biljannati jannada nagu waaninaya oo khayrkeeda iyo nicmadeeda noo sheegaya iyo wannaari naarta cadaabkeeda dhibaatadeeda iyo aafadeeda iyo waddooyinka lagu gaanooga digaya kaanna annagoodna moodo ra'ya caynin ilkuhayn inaan nahon isha ku hayno nabigu wuxuu noo sheegayo janno iyo naciim iyo wanaag iyo barwaaqa iyo tigaada aan isha ku ama aan naarta arkayno naartu nabigu ka sheegay ishaba aan ku hayno markaasaan naartana aad uga cabsanaynaa jannadana aad iyo aad u rajaynaynaa faidaa kharajnaa markaannu ka soo baxno min cindi rasuuliillaah rasuulka ilaahay agtiisa aannu ka soo dhaqanno reerkayagii soo aadno caafasnaa waxaannu la ciyaaraa alaswaaja dumarka iyo walawlaadda ubadka iyo wadaycaati hantida maguuraanka beerahoodii wixii lamid jamcu daycatin waa hantida maguuraanka beeraha iyo guryahan nasiinaa kaiiran wa nasiinaa kaiiran wax badanna waan halmaamaynaa oo nabigu calayhi salaat wasalaam cilmigii aan ka qaadannay fadhigay kaga qaadannay ee aakhira ku saabsanaa ee janno iyo wacdigeeda ku saabsanaa ee waciidka naar ku saabsanaa baannu halmaamaynaa riwaayo marka kala caddaysayoo uma ji'tu ila albeyti fadaaxaktu sibyaana walaacabtu almar'ata xaafasnadaas riwaayadaa kala fasiraysa mucaafasadu hadda laga wadaa waa almulaacaba waa waxa lagu mashquulay ee shaygii muhiimkaa ah, hawliya ayaa loo jeeda riwaayada muslim ee fii aakhir alkitaab iyo axmed baa caddaysay kadib nabi maxamed markaan la joogno uu nawaaninayo waxaad moodaa buui inaan wax walba noo cadyahay oo naar iyo jannaba isha aan ku hayo markaas waxaan u diyaargaroobayaa camalkii aan janno ku geli lahaa kana diyaargarooba wixii aan kaga fogaan lahaa naar aan u diyaargaroobayo uma ji'tu ila albeyti gurigaygii baan imanayaa fadaaxaktu sibyaana carruurtaan la qoslaa oon la ciyaara oo la dheeldheelaa walaacabtu lmar'ata haweenaydana waa la baashalo waa la daahaa taasaa loo jeedaa qaala abubakar wuxuu yidhi fawallaahi allahn ku dhaartay inna anagu lanalqaa mila haada riwaayo kale lanafcalu mila baan la kulannaa buuri maa sida aduu marka nifaaqa aad xandalo muxuu yahay markaan nabiga la joogno xaalad khayra oo alla xusuusashoah oo muraaqaboah oo qalbi khushuucsana ayaanu ku jiraa markaannu ka tagno adduunyada dhex gallana xoogu halmaan baa nagu yimaadaiyo haflo oo bashar aan laga waayayn taa marka hadday munaafiqnimo tahay waa la baaba'ay buu abubakar yidhi fawallaahi allaan ku dhaartay inna anagu lanalqa waa la kulanaa bimacnaa waa samaynaa mila haadaa kanoo kale isbeddelka markaan nabiga ag joogno iyo markaan ka dheeraana noo dhaxeeya eed sheegatay waa jiraa buuri fainalaqtu ana wa abubakar aniyo abubakar baannu dhaqaaqnay xataa dakhalna calaa rasuuli illah ilaa aanu rasuulka ilaahay u tagnoon u gallay faqultu waxaan idhi naafaqa xandalatu ya rasuul allah rasuulka ilaahay ou xandale waa munaafaqoobay buu la yimid ya rasuul faqaala rasul lah sal l slam wamaa daaka riwaayo kale faqaala rasuul lah sal l slm mah warkada warhe warhe xandala munaafiqoobay hawl culus weeye kadaa buu nabigu yidhi buui faxadatuhu biاlxadii hawshaan abubakr u sheeg nabigu u sheegay riwaayo kale sidaasay odhanaysa oo fii saxi muslima ah. dhib ma laha faqaala rasul rasuulk al wuxuu yidhi wamaa muxuu yahay maxaa keenay munaafinimadaada iimaan iyo kugu ogayna qultu yaa rasuul <clears throat> nakuunu cindaka agtadaannu joogaynaa mararka qaarkood tudakiruna biاnnaari wاljanna naar iyo jannaadna xusuusinood nagu waanin kaana ra'ya alcayn kaana ra'ya alcayn sida annagoo isha ku hayno isha baalkeedaba ku hayna faidaa kharajna min cindika markaan agtaada ka soo baxno caafasna alaswaaja wاlawlaada wاdaycaat waxaanu ku mashquullaa caafasna waxaan ku mashquullaa waxaanu la ciyaarnaa alaswaaja dumarka iyo walawlaada ubadka wadaycaata iyo hantida beeraha iyo dhulalka nasiina kaiira wanasina kaiira wax badanna waa hilmaamaynaa waa naga baxaysa xusuustii faqaala rasuul lah sal sl rsulka wuxuuhi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye low taduumuuna haddaad daa'imi lahaydeen calaa maa takuunuuna cindii shayga aad ku sugantihiin markaad aniga ila joogtaan haddaad daa'imi lahaydeen wa fi dikri dikriga iyo xusuusta allihi muraaqabada markaad ila joogtaan aad wadana aad daa'imi lahaydeen la saafaxatkum lmalaa'ika malaa'igta idingacan saari lahayd idin salaami lahayd calaa furushikum gogashin idinkoo jifa idin salaami lahayd wa fii turuqikum wadooyinkiinna idinku salaami lahayd riwaayo kale wayna idin hadhayn lahayd oo garbaabaheeda idiin dhigayd aragteenba laakiin hase yeeshee yaa xandala wa saaca saacatan lidikri wa saacatan lilnafsi wey saacatan wa saaca saaca bisaaca soomaalidu marka xadiidka kulligood way yaqaanaan saqiir iyo kabiirba saaca bisaaca ay ku leeyihin laakiin yaa xandala xandalo waxaa weeye saacatan wa saaca kolbasi weeye wey waa kolbasi rawaahu muslim baa xadiidka wariyey qowluhu uu yidhi ribciy bikasri ra rada waa hoos dhigahayaa wاlusayidiyu bidami اlhamzai wafatxi siin hamsada waa la godi siinkana waa la kordhabay wa bacdaha waxaa ka dambe yaun maksuuratun ya hoos dhigan mushadada la shiday oo alusayidi la yidhahdo usayid oon usaydi labadu waa la sheegaa laakiin halkan buu sheekhu gaabsaday wa qowlu uu yidhi nabigu saxaabigu caafasna huwa bilcayni wasiini اlmuhmalatayn waa cayn iyo siin aan dhibic lahayn ay caalajna walaa cabna ayadaan ku howlanaa oon la ciyaaraa wdaycaatu almacaa'ish waxyaabaha nolosha laga soo saara waa daycaadku beeraha iyo guryaha ah xadiidkan marka waxaa ku jira almuxaafada qiimahay leedahay aliqtisaad fi lcibaada cafwan aliqtisaad fi lcibaada cibaada in la dhaxaystay buu nabigu wuxuu ku yidhi saaca wa saaca saaca waa maxay bal xilli waa inaad rabbi xusuusto subxaanahu wa tacaala oo qalbigooda uu yahay oo khushuucdooda ay taam oo xagga alle isxijiso saacadna waa inaad adduunyadaada u xagabtood u shaqaysatood u xogsato xaq kusaara aad meel saarto caruurta iyo haweenkii iyo xuquuqdii waalidka iyo walaalba aad meel saarto marka saacatan lita'diyati xuquuq illaah wa saacatan lita'diyati xuquuqi اnnaasi wاlbashar wey saaca wa saaca ee ma aha nabiga ooma jeedo saacadna xusuusta saacadna ilaahay halmaama ma ah miduu cudurka ka dhigay ee saxaabigu u yidhi nifaaq bay keentay buu nabigu u sheegayaa in laga maarmaan ay tahay markaad guriga tagtaan inaad carruurtii xaqooda siisaan ood dumarkii xaqooda siisaan ood hantidiinna aad dhowrataan saad aadama oga kaaftoontaan baryadiisa iyo baahidiisa waa laazim saacatan lita'diyati xuquuqi اlأwlaadi wاlأswaaji wاlahaali wey wa saacatan lidikri wa taadiyati xuquuqi rab xadiidkii hore abudarda iyo dhex maray iyo salmaan alfarisi waina linafsika calayka xaqan walizawjika xaqan walizawrika xaqan walicaynika waliwaladika xaqan waad garanaysaan faacti kula dii xaqin xaqa saaca bisaaca saasaa nabiga ka wada calayh isalaat wasalaam ayib maxaa yeelay saa hadday aadan maxaa keenay malaa'igtu haddii xilligay nabiga hoos joogaan xusuusta iyo muraaqabada iyo maan iyo maskakuxaynta alle ay joogteeyaan in malaa'igtu ay ku salaanto wadooyinka gogoshooda guryahooda maxaa keenaya maxaa keenaya marka malaa'igta baad ku baab noqonaysa malaa'igta maxaa lagu yaqaannaa inaysan laxda ilaahay subxaanahu wa tacaala halmaamin cibaadadiisa aysan ka daalin walaa yastaxsiruun laa yafturuun leyla nahaar dikri ilahi bay hayaan muraaqabo rabbi bay hayaan rabbi ma halmaamaan aadamuhu marka hadduu khabkaas soo galo wuxuu noqonayaa baabulmalaa'iku galay baabulmalaa'ika idan malaa'igtu haddee dadka ruux ka midaad noqonayso idin dhexeey marka waa la qaadaya malaa'igtii baa ku salaamaysa gogashay kugu salaami waddaday kugu salaami waa ku hadhayno la jeel baad noqotay watayuuru calaa ashkaaliha taqacu laakiin ma awoodno basharku hawshaa ma awoodo waxaa marka laba khasiisa bashar ku kulantay oo aan laisu keeni karin khasiisa khaasa waxaa weeye ardiya turaabiya iyo khaasa ruuxiya nuuraaniya rabbi ka abuuray waxaan ka koobannahay jidh iyo ruux ruuxdun waxay ka timid wayas'aluunaka can الruuxi qul الruuxu min amri rabbii wma uutiitu min اlcilmi ila qaliila turaab iyo care waadna laga abuuray soo maaha carana waxaa lagu yaqaanaa inay ardiya tahay aqiila tahay shiiddo oo dhulka tagto labadaa jinsi baan ka koobannahay mar walbo marka aad dikriga badiso caamilkii iyo qaybtii nuuraaniga xoog badnaanaysa qur-aankuna saa darteed baa ruux loo yidhi wakadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tdri ma اlkitaab واliiman walakin jacalnahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina idan haddii marka jaanibka ruuxiga uu xoog bato baabulmalaa'ikaad aadaysa haddii jaanibka turaabiga ahaa uu xoog batona saad u socoto waxaad noqonaysaa in hum ilaa kalancaam bal hum adal labada marka caamil baa la rabaa in laisku miisaamo laisku baalansi gareeyo la doonaya tiibuu nabigu rabaa inuu isku miisaamo malaaigna baab malaaikeedna ma gaari kartaano hadde waxaa weeye haddaad xagga aadaan waxaad dayacmaysa takaaliiftii iyo waajibaadkii iyo xilalka rabbi idin saaray haddaad ayada u godaan xagga xilalka u go'daanna waxaad hilmaamaysaan xuquuqdii ilaahay subxaana wa tacaala iyo jaanibka nuuraaniga ruuxiga baad halmaamaysaan isku miisaamu nabigule calayh isalaat wasalaam walidaalika saacadda ayada ah ay nabiga hor joogaan ee maskaxoodu ay ilaahay ay muraqabaynayso ee khayrkaa ee ilaahiga rabbaaniga ah saxaabadu way raadin jireen markay howladooda soo dhammaystaan intay masaajidka fadhiistaan bay isdhihi jireen tacaalow nu'min billaahi saaca akii cabdullah bin rawaxa ku yidhi abudardaa buu u yeedhay maalin markaasuu inay keen xaggaa fadhiisannoon bal saacadda ilaahay rumayni bimacnaa waa maxay saacadda ilaahay aan isxusuusinno oon iswaaninno saacaddii nabigu u doon saaca bisaaca buu raadinaya hadihi saaca laakiin xamdala saaca tii weyta saxaabadu kuu sheegayaan tacaalow nu'min billaahi saaca iimaankeenna aan kordhinno xusuusteenna aan kordhinno aan kobcinno dhankii inoo dhowayn laha xagga malaa'igta dhanka marka ah, malaa'igtu aaban ka liidino dhankaas laakiin waxaan ayadana kaga xoog badannahay labadaa shay ee nagu hardamaya ee ah dhanka shaydaanigaa iyo dhanka malaa'ikiga nagu hardamaya addoonku isku miisaamee midna uusan jiidanin waxaa weeye nin laba hir oo kala jiidanaya ka badbaada wey weeye nabigu wuxuu ka hadlay saaca bisaaca saaca fii ta'diyati xaq wa saaca fii ta'diyat alxuquuq alimaam ninka la odhan jiray ibnu farkax alfazaari baa risaalo dhan ka qora ayada oo yidhi inay tahay masalo kalaamiya oon macno lahayn oo min fuduuli اlkalaam wax daliil aan lahayn labada dhinac buu asagu ku gebagabeeyey laakiin sax ma aha adilay leedahay masaladu waxaynu u baahan tahay waa la dhihi karaa waa masale xaadia laakiin adilay leedahay وعن بن عباس رضي الله إذن waa maxay wuxuu sheekhu nabigu ka rabaa الاqtisaadu في الطاacة ayay saaca bisaaca ku taagan tahay saaca wa saaca ثaلaaثa maraatin buu nabigu ku celiyey suu oga saaro iihaamkii iyo ismudsiintii uu ismudsiiyey saxaabigu inuu nifaaq ku dhacay iyo gaalnimo ku dhacay ayib ayuu nabigu ku celinaya nabigu wuxuu hadalku celinayaa inuu la fahmo iyo in ruuxu shakigu gala uu wa can bni cabbaasin radi allahu tacala qaal baynama annabiyu yakhtubu xilligu nabigu khudbaynayo yowma aljumucati khatiib albaqhdaadi baa ku sheegay fi muhamaad fii riwaaya maalin jumcuu nabigu khudbaynayey baynama annabiyu yakhtubu yowma aljumca maalinuu nabigu khudbaynayo maalin jumca ah id idaa huwa birajulin id iltafata fإida huwa brajul riwaayadii khaiib baqdadi fi mubhamaat id iltafata nabiga milicsaday ama jalleecay dhankaas faidaa huwa birajulin ninbuu nabigu murku yidhi oo isha ku dhuftay weeye qaa'imin taagan faidaa huwa birajulin qaa'imin fasa'ala canhu birajulin qaa'imin nin baaba taaganba qaa'imin fi shamsi aw qaa'imun fi shamsi riwaayada fi shamsina waxay ku timid cind اlbukhaari fii axadi riwaayaatii qoraxduuba taagan yahayba fasa'ala canhu nabigaa weydiiyo ninkaa qoraxda taagan muxuu ahaa riwaayo kale wuuna tukanaya qoraxna waa taaganya meel bannaana oon masjid gudiisiin buu taaganya halkaasoo kale ah waana tukanaya faqaaluu waxay dha nabi allow abuu israa'iil weeye ninkii la odhan jiray magaciisa qushayr baa la yidhahdaa bacdu ahlicilmi waxay sheegeen in yusayr la yidhahda yusayr aw qushayr waa saxaabi qurashi ah oo reer bani caamiro caamiri ah ayuu ahaa maxaa helay oo qoraxda u taagan yahay nadara wuxuu ku shardiyey an yaquuma inuu istaago fi shamsi qoraxda taagnaado walaa yaqcuda uusan fadhiisanin walaa yastadilla qoraxan uusan ka hadhaysan oo wax hoos uusan eh, gelin walaa yatakallam uusan hadlinna waa nadray wayasuuma inuu soomo intuu nool yahayna waa nadro soomka wado ayb inuu soomana waa nadray inuu qoraxda taagnaadanuu ku nadray in uusan fadhiisaninbuu ku nadray inuusan hadhaysaninbuu ku nadray hadda waa oday isdilahaya inuusan hadlinoo juuqba dhihin haddaad la hadasho ama fartuu kuu fiiqi ama ruux kalon baa ku dhihi wax kuu sheegi faqaala الnabi nabig xu sal l slam murhu far riwaaya abu daawuud muruuhu murruiiigamarkau ridahay u sheegay ee yidhi nabi allow waa abu israa'iil ayuu fara oo u sheego amra falyatakalam ha hadlo oo aamusku cibaada ma aha walyasadilla qoraxda ha ka hadhaysto oo qorax in la taagnaado cibaada ma aha walyaqcud ha fadhiisto in la taagnaado oo la yignaado ma aha cibaado walyutima sawmahu soomkiisa maanta ha dhammaystiro kan maanta awey soomka maanta dhammaystir laakiin wax la wadahayo la joogtaynaya ma jiraan rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey waxaa ku jira marka xadiidka alsukuutu can ilmubaaxaati taqaruban laysa biaaca ashyaada bannaan ee ilaahay banneeyey inaad ka aamusto ka aamuskaasna aad cibaado ka dhigato diin ma ah ma ah muxuuna ku shardiyey oo ku nadaray wuxuu yidhi waan aamusaya juuqna ma odhanay nabig wuxuu yidhi abada muruuhu falyatakallam wixii khayr ahaa nabigu wuu soo reebay oo ah soonka soonkiisa uu sooman yahay ha dhammaystiro liannahu man nadara an yuiica allaha falyuichu soomkuna waa aaco daacadii asagoo ha dhammaystiro laakiin qoraxdoo la taagnaada aaca ma aha aamus shib la yidhaahda aaca maaho maxaa yeele khayrkana waa laga aamusaa shayga kuu bannaana ilaahay kuumadin inaad ku hadasho waaba abci xumo tiina nabigu waa kansalay in la yugnaado oo la taagnaado sidii geedkii aad qotontana eedna cibaada ma aha waa dhaqamihii hore ee jaahiliga tiibuu nabigu diidan yahay marka garanaysa nabiga maali soo dawaafaya wuxuu arkay nin sanka laga soo geliyey xadhig oo la hogaaminayo geela intii sanka laga duleliyo xadhig laga geliyo hogaanka lagula xidhi jiray ama lafaruur xidhi jiray ninkii la hogaaminayo arka markaaswaa sidee nabi alla wuxuu ku nadray buu in isagoo la hogaaminaya sidii ratigi oo faruur xidhan dawaaf toddoba u dhammaysto nabigu bir buu qaaday xadhiggii buu ka gooyey faruur wuxuu ka bixiyey santurkiibuu ka gooyey dawaafka dhammaystiruu yidhi dhaqanay lahaayeen in maantuna la aamuso midba wuuu ka dhigana cibaado waagu markuu bari ilaa qof ka dhacay shib suuq dhihi maayo war b a c wuu kuu midaarahayaa xageed ka timid buu ku leeyahay xageed u socotaa inuu suuq dhahba ma rabo idan cibaaday ka dhigan jireen laa sumata laa samta ila lleyl xadiidka cali baad garanaysa fi sunan waxaaso dhan waa baaba'ye dhaqamadii marka jaahiligai diinta garab marsanaa ee dabdarradaana nabigu waa ka takhallusay wixii wanaagsanaana wuu soo reebay inamaa bucitu liutamima makaarim alakhlaaq sidaas wey muhiimmaddu waa maxay aliqtisaadu fi aaca haddaad ilaahay caabudayso si dhexdhexaadoo sunnada waafaqsan ku caabud wey waxaa xadiidka deliishada qolyaha yidhi nadarka macsiyada ah waa la burin lamana wadayo kafaara gudna ma lahay ayaa deliishaday oo xadiidku nabigu maalik baana ka mid ah harka sidaa yidhi wuxuu yidhi maalik nabigu wuxuu yidhi ha fadhiisto ha hadhaysto soonkiisina ha dhammaystiro labadii nabigu uu macsiye ictibaariyey ha ka kafaarguta ma hayno yidhi laakiin adilo kale ayaa tilmaamaysa baabun fi lmuxaafadati cala alacmaal wuxuu baab yahay acmaashii lagu dadaalaya ee la dhexdhexaysanayay in la joogteeyo oo la ilaaliyo aan aan la kala goynin haddaad khayr bilowdo inaad daa'imto joogtayso qaal allahu tacala rabbi wuxuu yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaq wla yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl fطaala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun alam yani miyaysan dhowaanin yani markaa waa ficilkii min ana اlmru yani ida jaa inaahu ay ida dakhala waqtuhu inuhu marka hadda waa zamankii iyo xilligii sayidina cabdulahi mascuud ba wuxuu yidhi aayaddan maalinkan lagu canaantay iyo dharaartaannu islaannay afar sana udhexaysay buui afar sano markaanu muslimiin ahayn baa nala canaanto dhagaha naga raacay ibnu cabbaas wuxuu yidhi toban sana udheaysay toban sano ayaa u dhexaysay sayidina waa noqotay waxaa weeye hawsha nusuulka aayadaha iyo qur-aanka degidiisa cabdullah baa kaga aqoon badan ibnu cabbaas alam ya'ni miyaysan dhowaanin ama aan habboonayn ama aan shinkeedii la gaanin liladiina aamanuu kuwa alliya rasuulba rumeeyey an takhshaca quluubuhum lidikri illaah quluubtoodu inay u dabacdo oy u khushuucdo ilaahay xuskiisa iyo wamaa nazala min alxaqi wixii xaqii dego qur-aanka ah. inuu qalbigiina taabto oo uu qooyo oo u dakhro oo idin jilciyo miyayaan la gaanin xilligeedii wey miyaysan idin habboonayn miyaysan idin qabanin haddaad muslimiin waa canaan waa canaan oo walaa yakuunu aysan noqon kaladiina uutul kitaaba min qabl sida kuwii hortood kitaabka les yuhuudiya nasaaro fataala calayhim اlamadu xilligii ku dheeraaday iyo wakhtigii faqasad quluubuhum quluubtooda baa ingegto adkaatay dhagaxowday marka hore shaygu kugu cusub yahay xoogow xiise iyo firfircooniyo dardar buu ku gelinhayaa markaad muddo la socoto muddo wado caado iska noqon ninka hadda soo islaamay ee diinta u cusub tahay khushuucdu khushuuco markuu diinka fahmo idinkuma khushuucdaan cibaado aad mar bilowday maalmahay kugu cusub tahay xiisaha ad u qabtay macaankaad ka hesho markaad muddo wado haddaan rabbi kuu gargaareen heli maysid xiisaha asaga ah maxaa yeele caaday kuu noqon waaga dambe hadda qolyo aad masaajidka soo gala way iska tukadaan meel la mari war uma hayaan xilliga salaam noqsan bay asalaam caleykum leeyihiin imaamka iyo dadkan bay iskala socdaan salaadda caaday iska noqotay soonka caadu iska noqday ilaahay muraaqabayntiisii iyo khushuucda iyo nuglaantii diinka loo nuglaanayay iyo dabicii oo dhan baa meesha ka maqan sayidina abubakar khilaafadiisi iyo niman reer bani ree yamaamo reer islaamay oo niman aad qiimo badnaabaa u yimid iyagoo fadhiya suurat اlxadiid la akhriyey ayaddana la soo gaadhay ayadda markii ninkii qaariga u dhammeeyey waxay u ooyeen oohid xadhaafa kulligood intay ahaayeenba way wada jidboodeen abubakar ba wuxuu i saasaan ahaan jiray xataa qasat اlquluub sida ayaannu ahaan jirray buui waagii hore ilaa quluubta ay ingegtay abubakar baa sidaa odhanaya yani waxaa shayga diineed waa inuu ku taabto qalbigaada taabto oo wacdigu ku taabto uusan sheeke iska noqonin wa kaiiru minhum faasiquun in badanoo ayaa ka mida waa gaaluu ilaahay wa taala in yarbaa muslimiinka ah oo muminiinka ah ayaa meesha lagugu tilmaama idan aayaddu marka waxay tilmaamaysaa iyo muraaqabadii iyo xusuustii ilaahay iyo khushuucdii waa in la ilaaliyo ayadoo axaadiisu tilmaameen shayga ugu horeeya qalbigana laga saari doono waa khushuucda alkhushuuc iimaaniyaadka iyo acmaasha khayrka badana u horayse qulubta aadamaha ka dhiman doonta khushuucda ugu horaysa wixii caadu iska noqonayaa adduunyaha ku mashquulinaysa waxaa weeye bad la gelayaa khushuucdu waa tegaysaa kana ugu ron waajibaadka gudanaya uun xaqi iska ridaya oo salaad aan suugo lahayn oon koosaar lahayn oo nashnaash lahayn oo aan wax daba socdo lahayn wax ka horeeya lahayn buu shay walbana wuxuu u kaabayaal iyo kaalkaaliyayaal iyuu u baahan yahay ku duulo khushuucda baa dhimanaysa waqafaynaa biciisa bni maryama uma qafaynaa cala aahaari maayadda waa soo socotayoo nebiyulaahi nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ambiyo rusul baanu israacinay waqafaynaa biciisa bni maryam ciisa bn maryam baan ka dabageynay ka horraysay وaataynah اlنjiil injiil baanu siinay wjacalnaa waxaanu yeelay bu rabilahi subxaana wa tacala fii quluubi aladiina itabacuuhu qolyihii raacay ee reer banu israa'iil ee nabi ciise rumeeyey ra'fatan nuglaan baan qalbigooda gelinay ra'fa waa danqasho qalbigooda iyo waraxmatan fii ma baynahum inay isku naxariistaan sida asxaabu rasuul loogu tilmaamay ruxamaau baynahum loogu tilmaamay warahbaaniyatan khayr jacayl baanu gelinay qalbigooda ibtadacuuha ayagu ay la yimaadeen maa katabnaha calayhim annagu maana ku fardeenin baa layidhi ila btiqaa waa isnaam munqaicaiyo ma ahaa laysku hayaae dhib ma lehe maa katabnaa calayhim maana ku fardiyeelin maa katabnaa calayhim dushooda maana ku ila btiqaa ridwaanillaah bay qolyo qadaraan kaasaana u ron macnahaasana u fiican ayagaa la yimid bidcadan ayagaa oo aan bidca la sheeg waa maxay rahbaaniyadu waa min arahbaan rahbaankuna waa ruuxa go'a ee aad u cabsada ee duurka gala maxay waagi dama bilaabeen ummaddan inay dhex joogaan oo cibaadaystaan oo masaajidooda maxaaribta isku joogaan baa lagu ogaa waagii dambe bacda nabi la ciise waxay keeneen inay dadkiiba ka dagaan oo duurgal noqdaan oo qowyaha dushooda iyo meel hawd oon la ogeyn ay intay buul ka dhistaan iyo god ku qotaan ay dadka kaga zaahidaan oo halkaa ay ku cibaadaystaan iyagoo ka cararahaya in la fitneeyo bacdama ay mulugti reer banu israil ay diinka ka baxeen dadka ay cadaabeen ayagaa bilowday annagu maana ku fardeen waxaan ka ahayn ila ibtiqaa ridwaan illaah ilaahay rilihiisa inay raadiyaan waxaan ka imaanan saarin oy ku raadiyaan biariiqi الrusuli wاlambiya waddadii rususha iyo ambiyada hawshaan marka ay la yimaadeenee duurgalka ayagaa naftooda saaray hase saareene naftooda hadday saareen rabbaaniyada maysan dhowrinoo maysan ilaanin xaqa ricaayatiha shay rabbi uusan ku saarin oo nadar ah adugu haddaad islaasimiso haddana aad fulin weydad wax ka xun ma jiro waxyaabaha naftaada ku waajaba waa laba shay waajiban bisharci wa waajiban bishari baa le waa sabab shay aduu ilaahay ku saaray iyo shay issaaridiisii iyo iskaridiisa adugu kugu xidhan yahay nadarkoo kale asbaabta la imanayso kale afcaashaad samaynayso waajiban biharci waajiban bishari wanadri baa la kala yidhaahdaa ayagaa warkan la yimid ayagaa isa saaray iyagoo doonay rabbi aad ugu dhowaataan leh haddana maysan dhowrinoo waxna waa ku dardareen waxna waa ka tageen fama racuu xaqa ricaayaatiha faatayna aladiina aamanuu minhum ajrahum wa kaiiru minhum faasiquun qur-aanku markuu sidaa ku leeyahay in badan wuxuu kuu tilmaamayaa faasiqiintu huna waa alkaafiruun baa loo jeedaa in yar baana ka muslimiin ah wax yar baa ka muminiin ah muhiimaddu aayaddu marka sheekh wuxuu u keensaday shayga xataa waajib bishari wanadri ahaa ilaalintiisu haddaad aad ilaalin weydo waa lagugu eedaynaya waa lagugu caayaya kii waajibun bisharciha kaba sii daranba ilaahay wuxuu ku saaray ee shariicaa ilaali joogtee ha gawrgowra hana gaasina hana kala goyn qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaa takuunuu ha aan noqonina fii naqdi اlaymaani wاlcuhuud baa loo jeedaa dhaaraha burintooda iyo ballanka bixidda kalatii midii naqada burburisay ee furfurtay haslaha liilankeedii iyo xadhiggay sooday iyo waxay falgisay min bacdi quwatin ay min bacdi ikmaamin wahaslin wafatlin ankaasan anqaadan haweeney baa la sheegay reer mako riia la odhan jiray haweeney marka aan eh, baray ahayd oon eh, laga roona oo doqonay ahayd ama caran ah gabdho badanoo jaariyaad ay dhashay kuwo addoommay lahayd waagu markuu baryo y waxay odhanaysaa aannu xadhka samayn xadhkii baa la soohi lawadi lawadi lawadi gabalku markuu dhacay gabdhahiis kugu yeedhi furfuray le haddana wuxuu dhan la furfuro heeryadii meesha saaka laga bilaha lagu celiyo waa sidaa u waagi waa sidaa hawl bay gelin ciidankeedii iyo macal'ayadii gabalku markuu dhacana halkii bay ka soo bilaabi waa qisada noocaasoo jirto waa la sheegaa waxayga culumad qadoliya mee waa halqabsi waa xikmo ilaahay sheegay walaa takuunuu ha noqonna muslimiina kalatii naqad aayadaheed laga soo hadlay ballantii iyo waa laga soo hadlayay iyo aymaantii iyo dhaarihii la ilaaliyo walaa takuunuu ha noqonna fii naqdi alcuhuudi waalaymaan ballamihii iyo dhaarihii burintoodii ha noqonna kalatii naqadad ghaslaha min bacdi quwatin ankaasan jamcu nakin nigtigana ankaas baa lagu jim waa naqdi anqaad lagu jamciyo waa gaballo in loo kala furfuroo la kala turtuuro wey aayaddu ha ku soo degto oo ha ka hadasho bilkhusuus ballan iyo ahdi la dhowro laakiin macnaheedu waa ka caamsan yahay buu sheekhu ku leeyahay nawowi oo waa maxay camalkii aad bilowday ha joojinna wey camalkii aad bilowday khayrka ha joojinna maxaa ninkii ballanka galaa waa inuu dhammaystiro hadduu ka baxo nin joojiyuu ka dhigan yahay hadduu buriyo nin joojiyabuu ka dhigan yahay camalkii markaad bilowdo allaad ballan la gashay wey salaad baad bilowday quraan akhris baad bilowday macnaheed waxaa weeye ilaahay waa ku caabudaya hawshaana waa wadaya ha joojinin buu sheekhu ku leehay wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ayadda waynu soo maray dhowr goor rabbigaa caabud ilaa ay geeridu kuu timaado joogte wey xilli iyo zaman cibaada laga baxahayo ma ay jirto addoon baa tahay cubuudiyadu waa qayb ka mida noloshaada asalkaada iyo dhammaadkaadaba marka ilaa ay geeri ku imanayso oo takaaliifta adduunku ay dhammaanayso waxaa weye cibaadada wad ama alxaadiiu axaadiita baabka ku timidoo in la ilaaliyo camalkii khayrka oo la joogtayo in la kala goyni tusaysaay fa minha waxaa ka mid xadiiu caaisha radi allahu tacala canha wa kaana nabigu wuxuu ahaa wa kaana wuxuu axabu اddiini axabu الطaacaati axab اlcibaadaati cibaadaiya طaaca midka loogu jeceliya ilah ila rasuul wuxuu ahaa maa daawama saaxibu calayh waxaa ruuxiisu uu joogteeye camalka iyo aacada uu ruuxu joogteeyo iyuu nabiga ugu jeclaa wain qalla waa inaga soo marray wain qalla waqad sabaqa fi lbaabi aladii qablah baabkii kan ka horrey bayna ku soo marray waa runtii camalkaasi aad joogtooynayso ayaa wax walba ka khayr badan qolyaha hadda gaadhiley waxay dhaha ninkii ninkii fayf kugu dhaafa berimaa marka dambe lagu dhaafaa maxay ka wadaan ninkii xawaaraha gaadhiga intuu iswaale adoo ayrs ka luudahaya kugu dhaafa boqol iyo kugu dhaaf hadhow isagoo meecdaa gaadhi kala qallimay waddada taagan gacmaha taagahayaad berima ku dhaafaysa beri ku dhaafaysa yacni hal geeri ku dhaafaysaa anuu gaadhiga ma aqaan saan malay inay ka wadaan yacni camalkaad tartiibsatay tartiib la wado wuu biyo dhigaa naftuna waagi way la qabsataa khayr kalena waad ku dullisi doontaa foosta biyoah hab meel ku gaaciso wax badan tari mayso waxna dheefin mayso dheelina bixin mayso haddaad laakiin meel intaad ka dulayso ay gobo gobo ku dhibicdo hal mitir bay dhulka gelaysaa biyahoodu meel fog bay tegayaan shayga in la tartiibiyo oo la joogtayo la daa'imo waa ka nafi badan yahay hirigtan iyo waxaan aan la wadaynin iyo macda lagaga tagaayo macnahaasuu nabigu ujeeda calayhi isalaatu wasalaam laakiin haddaad waxna aadan hirir ka siinayn wax yaroo tartiibna aadan wadaynin taasaa ayaa dhibaato kale ah taasaa dhibaato kale ah wacan cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam man naama ruuxii ka seex can xisbihi cibaadadiisii go'nayd xisbigu hunaa waa wirdigaada kuu go'an ama quraan akhris ha noqdo ama salaatuleil ha noqdo waa camal cibaadaha oo samayso xilli mucayana oo qadar go'an kuu man naama ruuxii ka soco xisbihi min alleyl xisibkii uu habeenkii la iman jiro ama salaad ama qur'aan ahaa aw can shayin minhu ama qayb ka ka seexda koyo toban baad tukan jirta waad ka gaari weydo ilaa lix baad ka tukata maalan shan jus baad jirto laba ama saddex baad ka akhrido qayb baad yaad ka seexatay faqara'ahu haddana akhriyoo la yimaada xisbigii maa bayna salaati اlfajri wa salaati الظuhri inta u dhaxaysa duhurka iyo subaxa kutiba lahu waxaa loo qoraya ninka asaga muslimka ah kaannamaa qara'ahu sida asagoo xisibkiisii akhriyey min alleyli habeenka xaggiisa ajirkaasaa lagu siinaya inaga soo maray addoonkii xanuunsada ama safra ama cajisa waxaa ilaahay u qoraa fadlan minhu u qoraa wuxuu la iman jiray xilliguu fayooba ama uu nagaa uusan musaafirka ahayn rawaahu muslim idan maxay macnahan kutusahayaa ilaahay wuxuu jecel yahay addoonku camalku bilaab inuu joogtay saas markaad ka seexatay hurdo kula tagto ilahay naxariista uu kuu dhammaystirayaa war wuxuu hurdo kugu dhaafay annagaa kuu buuxinay habeen dambaa ka tagin bu ilahay kuleehay caaw wuxuu ku dhaafay waa kuu buuxinay habeen dambe ku dhaafin dadaal waa ilaahay fadliga subxaanahu wa tacaala laakiin qaydka u fiirso inta udhaxaysa waxaad akhriday oo la timid duhurka iyo subaxa akhrintaasi waxay ku tusaysaa in hurdadu ay ku khatashaye dadaal dheeraada aad u qabtay inaad wardigaada la timaado haddii aadan dadaal u qabin waxaad samayn lahayd ma ku dhaaftaa iska daa habeen dambaad tukan doontaaye ay dadka qaarkood sameeyaan wurdigii baa dhaafi xisbigiisii baa dhaafi salaaddiisii baa dhaafi uu iska qureecan hawliisu habeen dambu iska sugahayaa inaad qadaysood la timaado ama aad akhrido intaan duurka la gaadhin baada rabaa durbaad ka daba tagto oo haddii marka horebu qalbigaada uu kula haweynan iyo cadamo kulaa shaygu markaasuu ilahay kuu buuxinaya hadda bacad duhur akhriya laguu buuxin maayo habeen dambe hadaad laba jibaartana waxa buuxin maayo goonin baa lagugu idan camalka aan kalo gi'in baa rabbi jecel yahay rasuulka inoo tilmaamay wa can cabdillahi bni camr bni caas radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasul la sal l rasuulka ilahi wuxuu yidhi yaa cabdallah cabdulaahiw waa xadiid ka mida ah waanada dheerayda iyo doodii dheeree nabi maxamed ee dhexmartay ardaygiisa ahayd war camalaad joogtayn karto ama qur'aana ama soona ama salaatu leyla cabdulaahiw la imow yaa rasuul inuu utiiqu afdala min dalika wakii nabiyulaahi daawud soomkiisa nabigu laa afdala minhu camal ka fadlima ma kan laazim ee marka dambe loo daayay hawshiisa dardaarankii baa laa takun ha noqon mila fulan hebeloo kale ha noqon oo nabi allow muxuu sameeyey kaas kaana yaquumu اleyla fataraka qiyaama اlleyl muttafaqun calayh habeenkii buu tukan jiray salaatuleyl iyo tahajud oo ilaahay baryi jiray oo ilaahay xusu jiray oo malaa'igtu ka warqabtay warkiisuna na soo gaadhi jiray oon la soconnay fataraka qiyaama alleyl qiyaamaleylkii buu ka tagay adna waxaan ka baqi way cabdullaahi inaa kaa sokaa noqoto salaatuley aad la iman kartood wadi karta ilaa waayelnimadaada ku adkayso ku gaabso kada hawshan aad qururmaxayso jooji idaa nabigu xabn xajar wuxuu yidhi ninkan si walba intaan u baadhay ma helin ninkalaa takun mila fulan ma helin bu lacalla waxaan u maynaba in maqsuudka ay suubanu inuu ninkaa qariyo waana min maqaasidihi bay ka mid taha suubanu calayh isalaat wasalaam dadka qaarkood inuu nabiga ku halqabsado isagoo og xumaantooda magacoodana uusan sheegin oo uu ka digo dhaqankooda xun keliya lannu maxaa yeele hebel waa ninka hebel uu sheegay weligii ilaa yaam carruurtu dhan lagu caayo waa dhalecaan ka hadhaynin idan magacaha noocaasa nebigu waa asturi jiray falkana waa ka digi jiray laa takun mila fulaan kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama leyl hala imanin wey hadda qiyamadoo kama tegtide asbaabtii keeni layd hadhow inaad ka tagto oo ah waad isku baysa camalkii walaa yushaada diina axadun walaa yushaada diinu axadun ilaa halaba diin kale lama dagaalamo axad ilaa halaba diinka ka adkaada وcan caaشha radi الlahu tacaalى canha qaalat ayadan waxay tidhi kaana rasul la sl slam u fiirsan nabigu hawshuu samaynayo إida faatat الصalaaةu min اlleyl salaadiisii xagga habeenkeeda hadday nabigu dhaafto min wajacin min ajli wajac xanuun dartii aw hayri ama hurdo la tagtay darteed ama marti la tagtay mashquulsho darteed ama ciidan iyo halgan mashquuliyey ila habeen dhan buu nabigu soo jeeda habeenihii aswat اlaxzaab waad garanaysaan صalaa min الnahaari maalinka wuxuu ka tukan jiray inta aaa ragca labiyo toban ragcood buu ku qallayn jiray labiyo toban buu la iman jiray waajib kuma aha dalla soco waajib kuma aha tahajudka nabigu waajib ku ahaa laakiin labiyo toban rag inuu tukado waajib kuma ahay ko iyo toban inuu tukado waajibkuma ahay wa min alleyli fatahaajad um baa layidhi niman baabale waajibkuma annaga shaaficida qabno un waa ku daraa oo tahaajudku nabigu waajib buu ku ah ummaddana sunnu u yahay annagaa qabna culammaabaa diidanoo le waajibkuma aha amarkan waa amru isticbaab maraya saydooni ma noqotee nabigu inuu tahaajudo um waajib ku ahayd laakiin labaiyo toban ragcadood iyo koo toban iyo labaatan midna ma sarray labaiyo hal baa ku filan saddex baa ku filan laakiin nabigaa khayr jecla cibaado badnaa wa kaana cabdan shakuura muhimmaddu waxaa weeye xanuun baa idhaafiyey qur-aankaygii iyo wardigaygii xanuun baa idhaafiyey salaadaydii mashquul iyo martibaan camal kale ku jiray waxaad iska dhaadhiciin mogta cibaada kale ku jiray mata martibaa kuu timid martidii in loo adeego la agaasimo lala haasabo waa cibaado wakhti la siiyo marka salaatuliilkeedi waxba la qadayn maayo maxaa cibaada cibaada ku dhaaftay xagga waxaan ka helaya xaggan aan ka helayaa haweenaydu iga xanuunsan baan marlinayey muslim kalean marlinayey waa ajir kale muslimiin baan caawinayey nabigu waxaa weeye khayr isagoo ku mashquulsan hadduu khayr kala dhaafo kiina waa la iman jiray kuma mashquulsanna waa ka faa'idaysan jiray rawahu muslim muslim baa xadiidka wariyey baabun fi اlamri biاlmuxaafadati cala الsunnati wa aadaabiha intan bal aayadaha aan ka akhrino cashirku caawo yiri intaa kuma istaagi kare baabun fi اlamri farida la isfaray buu baab yahay biاlmuxaafadati cala الsunna saddexdan baabi isku xijiyey nawowi inuu aad uga fikiraan u malay raxmat ullahi tacala calayh baab اliqtisaadi fi الطaaca haddana fi اlmuxaafadati cala اlacmaal fi اlamri biاlmuxaafadati cala الsunnati wa aadaabiha saddexdaa baabbu isdaba dhigay oo aad iyo aad isu dhammaystiraya farida laysfaray laysamray bilmuxaafaati cala sunna ariiqada nebi maxamed in la ilaaliyo la dhowro iyo wa aadaabiha dhaqankeed iyo anshaxeeda la ilaaliyo anshax buu halba ka leeyahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala maxaa yeeley inagu inagun inagu waxba garanayna cimraan bin xuseen baa yaa ardaygii taabicigahaa buu u sheegay masaa'il bay isku qabteen markaasuu yidhi waxbuu la damcay inuu wax u sheegsheego hagaajiyo wax ku dardoormi taab raalli o buui waxaad yeelaysaa annagu waxba garanaynin baa ilaah nebi noo soo diray buuhi wadadu qaaday baanu qaadaynaa wuxuu daa yidhi baannu iska daynaynaa wuxuuna amray baan la imanaynaa salaaddii uu tukadaannu tukanaynaa sakaduu qaabku bixiyaan bixinaynaa meeshuu saan dhigay baannu saan dhigaynaa wixii kale oo dhan bannaanka gee ayib salaadaha qaybo ka mid iyo soonka iyo zakawaadka iyo howla isku yuu ka hadlaayo rab inuu daahir اlqur'aan intuu ku dhago waxaan nabi maxamed samayn uu la yimaado doon midka taabiciga saxabi wuxuu yidhi allahow qur-aankan macallinkii la soo raacshay qaabku noogu fasiray baanu raacayna aduguna meesha dunta la adag wax kaleed wadato qaala allahu tabaaraka wa tacala rabbi wuxuu yidhi wamaa aataakum الrasuulu wuxuu rasuulku idinla yimaado oo min alkhayri lama dhihin uu la soco hadda oo min alkhayr maxaan loo dhahayn nabigu waxaan khayr miyuu la yimaadaa saasaa loo duuduubay wamaa aataakum اrasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaado idin faro fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reeba fantahu ka hadha war kooban nabigu wuxuu idinka reebana qaata sidiisuba wuxuu idinka reebana ka hadha xadiidka iyo aayadaha qur kala faahfaahiye fataquu ma staطactum ida amartukum bamrin faatuu minhu ma staطactum idan nabi maxamed khayr unbuu idin faraa khayrka la imaada xumuunbuu idinka reebaa ka fogaada ida waa maxay waa almuxaafadatu cala sunna wa aadaabiha wa qaala tacala rabbi wuxuu uhi wmaa yantiqu can اlhawa in huwa ila wax yuuxa wاnnajmi ida hawa ma dalla saaxibukum wma hawa wma yantiqu can اlhawa in huwa ila wax yuuxa wاnnajmi qur-aankan ku dhaartay ida hawa ida nazla tafaasiir badan baa la sheegaa laakiin kaasa ugu fiican الnajm huna wa alqur'an bimacnaa wاnnajmi almunajami tartiib tartiib qur-aankan la soo dejiyey munajamku iyo najmigu cinda alcarab waa shayga la tartiibiyo qayb qayb loo keeno marka intaan lacag kugu yeesho aan ku dhaho bil walba toban bixi oo haddana ka tala boqol bixi oo takale waxaa la yidhahda waa daynun munajamun nujuumu dayn baa la yidhaahdaa tafaasiir badan baa la sheega wاnnajmu huna waa qur-aanka qudhigiisa falaa uqsim biwaaqici nujuum baa caddaynaysa wainahu laqasamun low taclam inahu laqur'aanun baa daba taagan wاnnajmi qur-aankan ku dhaartay ay اlmunajami waqur'aanan faraqnaahu litaqra'u cala الnaasi calىa muktin wanazalnaahu tanziilan labaatan iyo saddex sano degahayay waa munajam tartiib tartiib aayad aayad suurad suurad baa loo waday wاlnajmi qur-aankan ku dhaartay idaa hawa qur-aanku xaggee ka yimaada cirka idaa hawa idaa nazla min culuwin ilaa suflin sidii xidig hoobanaya ama dhacaya ama shimbir iyo gallaydh gorgor duulay oo cirkagiiba dhulka soo aday baa laga dhigay idaa hawaa idaa nazala maa dalla saaxibukum nebi maxamed ma dhumin wamaa hawaa mana habaabin meel looma leexanin weeye ilahi baa ku dhaartay wamaa yantiqu can ilhawa wamaa yantiqu mana hadla nebi maxamed can hawa can ilhawa ay can hawaa nafsihi naftiisu waxay rabta ama jecesha ama asagu kuma hadlo in huwa hadalkiisu ma aha ilaa min allahi yuuxaa ilayh waa waxyi loo waxyoodo mar hadduu sidaa yahay waddadiisa qaada weeye wuxuu idiin sheegay yeela wa qaala tacaala rabbi wuxuu qul in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaad alle jeceshihiin aniga isoo raaca alla idin jeclaanaya idan nabigooda raaco waxay makhraato u tahay inaad alla jeceshahay nabigood raaci weyso waay raaci weydo waxay makhraato u tahay inaadan alla jeclayn in kuntum tuxibuuna allah haddaad alla jeceshihin fattabicuuna aniga yuxbibkum allah ilaahay baa idin jecla wayakfir lakum dunuubakum wa qaala tacala rabbi wuxuu laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana laqad kaana lakum waxaa idiin ahada uswatun dayasho xasanatun wanaagsan fii rasuulilah wado lagu daydo oo wanaagsan baa rasuulka idinku jirta liman bay ugu jirtaa yarju llaha walyowm alaakhir idan waa aayaddan qaybta dam waxay tusaysaa inay tahay nabi maxamed ninkii ku dayan waaye ninkii ilaahay iyo aakharo raje qaba ayay dayasho ugu jirtaa suubanaha la yidhi subanaha marka waxaan ku dayay nin baa ka soo baxaysa he nimaan aakhare iyo allehee aan rajo ka qabinoon ka baqaynin ninkii aakhare iyo alla ka baqaya ee rajaynaya nabi maxamed buu ku daydaa weeye ninkan ku dayayna macnaheedu waxaa weeye aakhare kama cabsade alla kama xishoodo weeye walidaalika ibnu carafa tunisi fii tafsiiri wuxuu yidhi aayaddu waxay tusaysaa kufri maslada inay tahay ka akhriya tafsiirkiisa iska ilaaliya wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi falaa warabbika laa waxay dhaheen qolyaha culamaalcarabiya haddii hadal lagu bilaabo laa oo naafiye ah diidda ah hadal haddii lagu bilaabo ama war horey burinaysa laa kamaa zacamtum laysa اlmru kamaa tascumuun war hore ayay cardaad ugaha ka dhigaysa oo dhulka la simaysa oy ama diiddo ka dambaysa xoojinaysa oy dhuujinaysa bay noqotaa waa haddii laa war lagu bilaabo wa rabbika laa yu'minuun inay xoojiso iyo qolyii hore munaafiqiinta ila aayado hore ka horreeyo alamta ila yascumuuna soo bilaabatay oo meel fog warkii hore inay baabi'inayso oo ay limaa sabaqa inay dumiso iyo limaa yati inay dhuujiso oojiso labadan bay noqotaa bay dhaheen culama alcarabiya laa haddii hadal lagu bilaabo idan laadan saas weeye maya weeye siday sheegeen hawshu ma aha iimaanna ma marba hadday kitaabka rabbi gara mar hadday kitaabka rabbigay baal mareen oysan ku dhaqmaynin oo xukunkii rasuulka aysan qaadanaynin laa ma aha hawshu siday sheegeen iimaanna ma laha muslimiinna ma aha warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minu rumayn maayoon iimaan dhaba laga heli maayo iimaan zacmi oo nifaaq ah iska gooni laa yuminuuna rumayn maayo iimaanan sidqan xaqan ma rumaynaya alla xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum ilaahay garsuura kaaga dhigaan wax walbo ayaga dhexdhaca yuxakimuuka waa aayad baabbi'iso weeye qolyaha qur'aaniyiinta la yidhaahdo waa gaalo ayaguna qur'aaniyan waa gaalo muslimiin ma aha la socda meeshii lagu arkaa lagu dulo fi lxilli wاlxaram adoo gaari wata dee mari kadibna waxaa tidhahda fariinka ii go'ay qolyaha taraafika iska leelusha hadaad rabto waad ku janno gelaysaa alqur'aaniyuun laysuu bimuslimiin been laydiin sheegin qolya reer macalina waxay leedahin xasano waad ficlaan lahayd waxaa la diloda keliya daseenu daynhayaa idinku ibdarada maadaysaan dhib wey waa dhib ninkii diinka ilaahay laga keri waayo xukunkiisa waa la sheegi waa la raacin fatwada waa loo dhiibi fulinteeda ninka tabar tabarlaa iska leh miyansa ahayn aafaa ka dhalna aafado idinku markood maxaad u bilaabaysa ibdarada idinku maad joojisaan marka hore idan aayadda u fiirso xataa yuxakimuuka khiaabkii u dhacaya nabi maxamed calayhi salaau wasalam xataa yuxakimu lqur'aana lama dhihin maxaa la yidhi xataa yuxakimuuka anta oo muxamed calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed ninkii baalmara ee ka xaakim dhigan waaya ee axaadiitiisii sunnadiiha ku dhaqmi mahayo qur'aanka igu filan kaafiika alqur'aan yakfiika wa kitaab ullah fahuwa kaafirun zindiiq yuqtalu fi اlxalli wاlxaram laysa min almuslimiin wain zacma wadaca haddaad ka shikidaan intiina gaalaa tihiin ilaa idinkoo cishaha tukanin baad gaala tihiin hawsha inaad fahamtaan warku inuu caddaado nebi maxamed ninkii yidhaahda waxba axaadiis laga qaadan maayo sida qolyo daarood iyo ay baryahan wadeen annagaa ree macalin cudurkaa ma qabna qolyo kala qabeen qolyahanaa bilaabay ninka qoslahayey iyo aafadiisa almuhim inta waa kaftankayga hawsha ninkii suubanaha halkaa dhiga yaa meeshuu noo jooga waa inaad u sheegtaan adduunka inuu ku noo kitaabka qur-aanka yaa kuu keray kitaabka qur-aanka maeedadaba lagu soo dejiyey ayida hawshaa iska ilaaliya edabdarradaas nin walba intuu wuxuu doono qasada danaad garbaha ku wadataan hebel sheekh hebel baad ku haydhaysaa war waxaan waa shayaadiin wey zanaadiqo wey muslimiin ma aha yaa laydin qarinin xataa yuxakimuuka ilaahay garsoor adiga dhigtaan fii u fiirso ma maxay faa'idaysaa cumuum aya shayin weeye aya shayin waqaca baynahum shajara almushaajara hiy almunaasaca wax walbay isku qabtaan ama adduunya ha noqdo ama diin ha noqdo ama amar aakhara ha noqdo wax walbay iyagaa dhex isku qabtaan hadday garsoore kaa dhigan waayaan mu'miniin maaha islaamka sheegana waa been waana baatil intaa bes lagagama hadhin uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayt kadibna naftooda aysan helin markaad xukuntoodu riddo aysan naftooda ka dareemin wax cidhiidhi ah waa inay qalbisame ku qaataan waasaqwaasa ku qaataan raynrayn ay ku qaataan farax waa inuu ka muuqdo kitaabu rabbi miyaa xukumaha cala ra'si walcayn wuxuu kitaabkii saaray waa iga xukuman yahay nabigaa i xukumay waa iga xukuman yahay wax walba inuu bannaanka ayaan xaraja mima qadayt nafyu lxaraj laguma dayn waxaa le wayusalimu ay u hoggaansamaan tasliiman almasdar اlmuؤakid licaamili waxaa la yidhahdaa waa ka dikri اlficli maratayn waa adoo yidhi sallamtu tasliima markaad leedahay macnuu waa maxay sallamtu wasallamtu ayadan wey laba goor baan aan ogaaday wayusalimu ay u hoggaansamaan isu dhiibaan xukumkaada tasliiman isu dhiibidii hoggaansan waa inay daahirkana ka hoggaansamaan qalbigana ay raynrayn ka muujiyaan hadday qalbiga far u laabantahay gaalo wey hadday daahir u hoggaansami waayana gaalo wey qolyo masaa'il iimaan ka hadlo aan masalada fahamsanayn waxay dhaheen nafyigaani waa nafyu lkamaal waa baatil waqad kadabu waa nafyu asli liimaan wey nafyu asli اliimaan waxa la anfinayo falaa warabbika laa yu'minuun kitaabka rabbigay kuma imanin aayad tilmaamaysa iimaan in la anfiyo linafyi kamaalihi laa yuujad wadaadkii falastiiniga doodda dhelan axmar ka ahriya waa sheeka barley wey lam yati fii kitaab illah la anfiyey oo ruux laga takooray oo loo diiday lam yuminuu iyo laa yuminuuna iyo lam tu'minuu qur-aanka kuma imin ilaa linafyi asli اliimaan sunnaday ku timaadaa oo laga helaa in iimaan la anfiyo isagoo loo jeedo kamaalkiisa waajibka ama kamaalkiisa mustaxabkaa oon asalka loo jeedin hal aayad baa khilaaf ku jira taasna waraajicu inuu yahay liasli اliimaan hadda ka horna hawsha waa ka hadlay iska ilaaliya meesha iyada ah. walidaalika imaam shaafici fi risaal aayadda markuu ka hadlay fiiri wuxuu yidhi waa mu'min ma aha muslim ma aha ruuxi sidaa yeeli waaye awalkooru sidaa ku leeyahay xukumka ruux loo cadayo u hogaansami waay waa gaal buu leeyahay fi risaal alimaam shaafici wahuwa sawaab wa qaala tacaala wuxuu kaloo yidhi idan aayaddu waxay ku in la ilaaliyo diinka si guud la ilaaliyo dariiqada nabi maxamed sunnadiisa la dhowro raadkiisa la dhowro saantiisa lagu daydo haddii lagu sheegan calaraasi walcayn aad tidhaahdo hogaansanto isdhiibto kuwa kitaabka rabbiga i xooray oo diinkii dhan dafirsan oo dastuur iyo bakhti iyo shaydaannimo wata oo faranji iyo gaaliya afrikaan idinku dul wada ayaad riixanaysaan ood u dagaalamaysaan oo kii yidhaahda war iska daayana aad waa khaa'in iyo tuug iyo waa nabadiid iyo shaydaan iyo khaariji iyo ma aqaana meel laydin wato kitaabka rabbiga sidon uu leeyahay idinkuna ma aqaana waxaad leedihiin hawsha aadab iskaga ilaaliyo kitaabka rabbiga warkiisu waa cad yahay ummad walba dhaqan iyo diin bay leedahay diinteenna ku dhaqmo dhaqankeena ilaashada dhaqanka iyo diinta waxaanka in wixii watana ogaada idinku abtir ma aha idinku abtir ma ninka soomaaliga waa inuu muslim yahay waa inuu muslim yahay kitaabka rabbigana uu taliyo ninkii yidhaahda talil maha iyo soomaaliba ma ahaba intaan la gaadhin islaamkiis intaan la gaadhin wadaliil mahmaa bay leeyihin soomaalida waxay dhaheen xaajo walba shan bay u baahan tahay waa maamaa hore duqoyda hore hadda xaajo kasta shan bay u baahan tahay sheegte lagu sheegte shaahid marakaca sheekh xukuma sharmadoono fuliyay dhaheen waa xaajo kasta waa dhaqankii soomaaliya hore weeye duqayda aanu ka soo gaadhnay ninkii soomaaliya marka aan diinkiisa ku dhaqmaynin ee kitaabka rabbiga aan xukumaynin ee hawlo kala wato soomaaliba ma aha taa macnaheedu waxaa weeye muslim ma aha inaad fahantaan waxay dhaheen xaajo kasta maxay u baahan tahay shan arrimood sheegte waa muddaci u fiirsa warkooda lagu sheegte waa kee muddaca calayhi shaahid barakaca waa bayinadii makhraatigii sheekh xukuma waa qaadigii kala tuurahayay hawsha xukumay iyo sharmadoono fuliya waa tanfiid nabadoon hawsha qaadoo xagga kan u qaada kan siiya hadduu shar wado khaanyo la eexato ma aha soomaali kaa eexanaya sharmadoone fuliyay dhan xukumkaa sheekhu riday xaajo walba shantaasay u baahan tahay inaad ifahanteen baylata diido hawlo kala keena oo yidhaahda waxaa sheegtay lagu sheegtay iyo dastuur xukuma baarlamaan xukuma soomaaliya maaha waa gaal hawshaa inaad fahanteen baan u malaynaya qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin shay haddaad ku murantaan isku qabataan tanaasactum fii shay nakira fii siyaaq iish ashar tacumu aya shay arrin adduun iyo arrin aakhiro wuxuu doona noqdo faruduuhu ila allahi wاrasuul aayadda hore nabi maxamed dhintay xaggee loo xukuntamaya kitaabka qur-aanka iyo sunnadiisii baa taalla biijmac اlmuslimiin waa sidaas tanna waa sidoo kale rasuulku hadduu geeriyood sunnada iyo kitaabkii rasuulka ilaahay u celiya kitaabkiisa iyo rasuulka u celiya qaala lculamau waxay yidhaahdeen macnaahu waa maxay ilalkitaab saxaabadaa yidhi oo taabiciintaa yidhi waa masalatu ijmac haddii wax walba way ismaxaydhe kala baxee kala bax kitaabkaa qaba maxay isu beddeshay hadda kala baxee dastuurkaa qab farole muxuu yidhi yaxyii xasan wuxuu yidhi kitaabkaa soo dhigteen guryahooda markay siyaasad rabaan amba kitaab baan haysta gurigaan soo dhigtay siyaasad isma keeni karaan buudhi kitaabka qur-aanka war kitaabtiinna soo akhrista dhunkada soo saara mixraabka iyo khaanadda iskuukan keena xafiiska iyo goobta baarlamaanka anoo kitaabkay ka soo tegey iyo ninkuu ka soo tego isku kaaya keena maxayna kala xukumaya dastuur iyo baynal cod iyo xeer gaa laga soo ergistaiyo faranji iyo gaa inoo qorta oo cad bay la taagan yihiin mid reer baydhaba wuxuu leeyahay waan fiiriyeyoo reer sacuud baa kun iyo afar boqoloo sano kitaab ku dhaqma waxba way ka keeni waayeen innaga soomaliya waxba ina tari maayo inoo qora xeer buu leeyahay haddaan iska laadso dhow kuwaan gaallo xadayka iyo in xusana wuu waasho horaanba khariiji baa takbiira gaalniman buu la ordahayaan aniga idinku meelun baynu ku xisaabtamaynaa wa cinda allaahi tajtamicu اlkhusuum وqaala tacaalى ilahi wuxuu uhi man yuطic الrasuula rasuulka ruuxii adeec u hogaansama faqad aطaac allah maxaa yeelay horaan baa lagu ma yantiqu can اlhawa can ilhawa in huwa ila wax yuuxa rasuulka ruuxii adeeca ilaahay buu adeecay rasuulka ruuxii ku gacan saydha ilahay buu ku gacan saydhay wa qaala tacaala ilahi wuxu uhi wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim nabi maxamedu waxaad ummadda ku hagaysaa waddo toosan hadihi اlhidaaya waa hidaayat eesh hidaayat اlbayaani wاlirshaad ama hidaayat الtawfiiq wاlilhaam waa kii nabiga laysa calayka hudaahum walakin allah yahdi man yashaa inaka laa tahdi man axbabta walakin allah yahdi man yashaa aadamaha in qalbigooda hanuun la geliyo alla keligii baa iska leh laakiin ambiyadu rusush iyo culummadu iyo ducaaddu waxay awoodaan inay xaqa kuu caddeeyaan war ilaahay baa sida yidhi nebigiisi baa kan ka yidhi culummadii baa tidhi war kuu dhaqaaq waa lagu caddaynaya وqاaل تaعaaلى إlah wuxuu ihi فlيxdر الذiina يkhاaلفuuna can أmrihi an tuصiibahum fitnaة أw yuصiibahum cadاab أliim فlيxdar ha digtoonaadin اladiina kuwa يukhaaliفuuna can أmrihi can laguma tallaabiyo luqada carbeed laakiin mukhaalafo marka la dhansiiyo bimacna اlcraad yaa can lagu gudbiyaa tadmiinu ficlin macnaa ficlin aakhara waa qaacida carabiyo la yaqaano laba ficil oo kala duwan in mid midkoodkii kale macnihiisii lagu shuboo la dhansiiyo kadibna kaa xuruufta ku gudbisa lagu gudbiyo waa dhaqan la yaqaano hunaa marka waa maxay mukhaalafadu waa alcraad icraab baa loo jeedaa waa tafsiirka loo badan yahay tafsiir kale waa jiraa oo odhanaya cantu waa zaa'iddo odhanaya in qur'aanka aanka zaa'iddo la yidhahdana asalba maa lidaruura lama ogolo waa inaad macno siisaa sax ah falyaxdar aladiina yukhaalifuuna ay yucriduuna ha iska jireen kuwa ka jeedsanaya can amrihi rasuulka amarkiisa iyo taladiisa maxay iska jirahayaan an tusiibahum fitnatun shirkun wadalaalatun salafku waa gaalnimo barhkood baa yidhi banna waxaa weeye waxay dhahan waa bidciyo dalaalo yacni nebi maxamed amarkiisaoo taladiisa oo sunnadiisa ruuxii ka jeedsada waxaa asiibi doonta mustaqbalka imaa dalaalatun bidcu wa imaa kufrun aw yusiibahum inuu haleelaha iska ilaaliyo cadaabun aliima wahuwa alqatlu fi اddunya aw alcadaabu fi اlaakhira ninka adduunku kufriya maxaa haysta xadu ridda haysta hadduu ku dhintana jahannamaa sugayso quwaaxaysa nin walba marka amarka rabbi rasuulka khilaafa wuxuu halis u yahay inuu gaaloobo adduunka lagu dilo ama uu gaaloobo naar uu ku waaro marka layska ilaaliyo wey sunnada maxamed la fudaysto khatar wey nin baa lagu yidhi caamaya nabi maxamed bocorkuu jecla anigu ma jecli buu yidhi waa gaale ha ah la dilo xanafiya culamad xanafiya hawlahaan ku jeclahay wey tacdiimka shareecada aad bay ugu wanaagsan yihiin masjid bay dheh haddaad tidhaa musayjid fa anta kaafirun faqiihi waxay dheh haddaad fuqayih tidhaahdo oo taskhiiriso lianna min aqraadi taskhiiri maxaa ka mida fi luga altaxqiiru masjidkii sakaraadkaabaadyaad ka wadaabay dheh masjid dheh musayjid haddaad tidhaahdo macnidu waa maxay masaajidkii yaraa sakaraadka waad quursatay maa cadamahu lah waad quursatay dheheen ninkii daraaba wuxuu rabbi weyneeyey maxaad ka leedihiin hoostay kaa xariiqeeyaan nebi maxamed baa jeclaa bocorkii qaraha anigu ma jecliyaa nabigaad quursatay ku dheheen kii yidhi gabadhi yar buu nabigu nabigu guursaday kolley anugu dookhaygu kuma dhici kareen maxaad tidhahda waagii ree aw waagii maxay dhaheen markaan iska la laadinnay walii reew maxamed miin hala weydiiy may lama taaban karo maxaa sheekh laga rabaa cabdiqaadir baa fadhiya asaga weydiiye ah, abwaankeeba jooga asagaa la weydiiy iska ilaaliya nebi maxamed yaan laga agbixin nebi maxamed ha la raaco ha la weyneeyo yaan la quursanin sharcaysigaan lagu ciyaarin jooga malagiin baa galay wa qaala tacaala ilahi wuxuu uhi wadkurna xusa hadalka waxaa lagu halqabsanaya ummahaat اlmu'miniin macnuhuna dadkoo dhan buu u yaallaa wadkurna xusa maa yutlaa fii buyuutikunna xusuusta oo ku dhaqma oo akhriya waxaa lagu akhrinaya fii guryihiinna qur-aanka awoy oo min aayaatillahi ilaahay aayadiisa iyo walxikmati sunnada nabiga ah xusa oo barta oo ku dhaqma wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaat illah wاlkalaamu liaswaaji الnabiyi macnuhuna waa caam muslimiinto dhan u yaalla wاlaayaatu fi اlbaabi kaiiraة wallah subxaanaه wa tacala aclam